alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira baabka saddex boqol iyo konton iyo afar baabu taxriimi ixdaadi almar'ati cala mayitin fowqa halaaati ayaamin ila cala zawjiha arbacata ashhurin wa casharata ayaam baabu taxriimi ixdaadi almar'ati qofka dumari inay isu basaasaysaa inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay calaa mayitin qof dhintay ama calaa meytin qof dhintay inay isu basaasaysaa oo quruxdii iyo udgoonkii uga tagtaa dhimashada qofkaasi dhintay daraaddeed inaynay bannaanayn fawqa alaasati ayaamin saddex maalmood wax ka badan fowqa alaasati ayaamin saddex maalmood wax ka badan inay markaa isu basaasayso oo udgoonka iyo dharka quruxdale iyo yacni marka isqurxinta iyo waxyaalaha noocaasoo dhan isaga dayso liajli qofkaa dhintay saddex maalmood wax ka badan ma bannaana ilaa calaa zawjiha mooyaane ka dhintay inuu ninkeedii yahay oo ay ninkeeda isu basaasaynaysa mooyaane dhimashada ninkeeda ay isu basaasaynaysa mooyaane haddii kale saddex maalmood wax ka badan inay isbasaasayso geeri daraaddeed uma bannaana arbacata ashhurin wa casharata ayaam ama wa cashrata ayaam ay fatuxiddu calaa zawjiha ninkeeda waxay isu basaasaynaysaa oo quruxda iyo udgoonkaba uga tegaysaa dhimashadiisa daraaddeed arbacata ashhurin afar bilood wa casharata ayaam iyo toban maalmood waa muddadii ciddada weeye ciddadaasna waxay ku saabsan tahay waa ciddadii qofka dumara ee aan uurka lahayn ee laga dhintay waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa marka afar bilood iyo toban habeen bay ciddo tirsanaysaa muddada ay ciddada ku jirtana wax quruxa iyo udgoonayna ee iskuma samaynayso inay isqurxiso inay isudgoonayso ixdaad bay la imanaysaa haddii laakiin uur ay leedahay qofka dumaree laga dhintay dee ciddadeedu waxay noqonaysaa intay uurka dhigayso ama afarta bilood iyo tobanka habeen ha ka badato ama ha ka yaraato hadday umusho qofkii dumaree laga dhintay hadday umusho way cadad baxday saas aawadee muddadii ixdaadkuna waa dhammaaday muddadii ixdaadkuna markaa waa dhammaaday marka afarta bilood iyo tobanka habeen waa tii aan uurka lahayn ee laga dhintay xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo saddexiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo siddeed can zaynaba binti abi salamata radia allaahu canhuma qaalat dakhaltu calaa ummi xabiibata radia allaahu canha zawji nabiy sala allahu aleyh wasalam xiina tuwufiya abuuha abu sufyaana bna xarbin radia allaahu canh zaynab binti abi salama waa rabiibatu nabiy sala allahu aleyh wasalam oo guriga nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ku soo kortay waa rabiiba oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ummu salama guursaday markuu abusalama ka dhintay dabadeed abu salama waxaa la odhan jiray cabdullaahi bnu cabdilasad baa la odhan jiray nebigana calayhi salaatu wasalaam xagga naaskay ka walaal ahaayeen oo akhawaani min alradaacay ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam walaal xagga aabbaha iyo walaal xagga hooyada midna ma lahayn walaal xagga aabbe iyo walaal xagga hooyo midna ma lahayn hooyadii iyo aabbihii midna wax kale ma dhalin waan muxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam laakiin walaalo xagga naaskaa waa lahaa ama huwayba ha la nuujiso oo huwayba ha wada nuujiso nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciddaa kaleba sida xamse ama xalimata sacdiya ha wada nuujise marka abu salama oo cabdullaahi bni cabdilasad ah markuu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam ummu salama ayuu u khidbeeyey inuu guursado gabadh caqli badanna waa ahayd waxay ku tidhi waa midda koowaadee waan masayr badnahay bay tidhi marka inaan ku dhibaan ka baqaya waa midda kale waan da' weynahay waa midda saddexaadee ubad baan leeyahay oo bimacnaa waxaan ka baqayaa dee in ubadka aan kaaga mashquulo nebigu waa uga jawaabay saddexdiiba wuxuu ku yidhi xagga da'da daamba kaa da'weyni xagga ubadkana ubadkaagu waa ubadkaygii xagga kalena ilaahay baan baryayaa inuu masayrka kaa khafiifiyo sidii bay ku aqbashay sidii baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummu salama ku guursaday hindu bintu abi umaya makhzuumiyay ahayd marka zaynab waa inanteedii ubadkii ay lahayd ayay ka mid ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam umu salama waxba uma dhalin yacni iyadoo sharaf weyne ay ugu jirto nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu guursado ayaa haddana waxay ka baqday in dhibaata xagga diinka ay uga timaado ayay ka baqday ama nebiga xilkiisa ay ka soo bixi weydo amaba markaysa markaa ay dhibto ayay ka baqday sidaasay markaa hadalkaa ay u tidhi waxaad ka garanaysaa oo kale caqligeeda maalintii sulxu lxudaybiya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la socotay ummu salama markay noqotay in markaa arrinkii heshiis ku dhammaaday sanadkanna in la noqdo ay noqotay aan la cumraysanayn saxaabaduna ay yihiin muxrimiin ay yihiin iyo nebiguba calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu amray in hadyigana la gowraco la qalo halkaa lagu gowraco maadaama ixsariimi ya lana xiirto saxaabadii amarkii bay hore u fulin waayeen nebigu waa yaabay calayhi salaatu wasalaam amarkii markay hore u fulin waayeen wuu yaabay ummu salamuu ku noqday wuu u sheegoo wuxuu yidhi dadkii sidaasaan amrayoo qof u dhaqaaqay ma jiro qof arrinkii ku dhaqaaqay ma jiro ummu salama waxay ku tidhi yaa rasuula allaahi waxaad samaysaa adigu hadigaaga gawrac ninna u yeedho oo ii dheh intaa markaad samayso wa wada samaynayaan bay tidhi sidii baa nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam markii la arkay nebigii ficil ahaan inuu arrinkii u sameeyo bilaabay inuu sameeyo oo hadyigiisii gowracay ruuxna yidhi kala ii bay iskula qamaameen mid waliba uu doonay inuu deg deg uga gaadhsiiyo nowcan maa saxaabadu nooc taawiilay dee samaynayeen nooc taawiilay awilanayeen markaa hore taawiilkaasi waa maxay nebiguba calayhi salaatu wasalaam waa muxrim dee hadyigii weli ma gowricin timihiina ma xiran marka maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam weli ficil ahaan aanu u samaynin dee waxa weeye in deg ay u sameeyaan inayn markaa waajib ku ahayn bay u fahmeen laakiin markuu ficil ahaan u sameeyey degdeg bay u fuliyeen zaynab binta abi salama waxay tidhi dakhaltu calaa ummi xabiibata radia allahu canha waxaan u soo galay ummu xabiibaan u soo galay waa ramlatu bintu abi sufyaan ibni xarbin zawji nabiy sala allahu aleyh wasalam oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ooridiisii ahayd oo dumarkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qabay ayay ka mid ahayd ummu xabiiba zawju iyo zawjati zawju iyo zawjatu labada waxa fasaaxo badan zawj keliya oo sida ninka loo odhanayo zawjun baa qofka dumarna loo odhanayaa zawjun waana sida qur'aanka ay ugu timi zawj aswaaj baa lagu jamciyaa zawjatunna waxaa lagu jamciyaa zawjaatun baa lagu jamciyaa sidaas aawadeed zawjatun iyo zawjaatun ee mufradkeeda iyo jamaceeda toonna marnaba yacni markaa zawja iyadoo ta'le ma soo aroorin qur-aanka marka tafasaaxada badan leh waa zawjka zawjiinnabiyi sala allahu caleyh wasalam oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ooridiisii ahayd yacni dumarkii u qabay ka mid ahayd radia allahu canha wa sala allahu cala nabiyi muxammadin waxaan u soo galay bay tidhi xiina tuwufiya abuuha goortii la oofsaday oo uu geeriyooday abuuha aabbaheed abuu sufyaana abuu sufyaan ahaa ibnu xarbin oo ina xarbi ahaa sakhru bnu xarbin baa la odhan jiray radia allahu canhu fadacat bitiibin waxay u yeedhay bimacnaa dalbatay bitiibin udgoon udgoonkaasoo fiihi sufratun khaluuqun nusakha qaar way su idaafaysan tahay sufratu khaluuqin qaarna waa tanwiinsan tahay sufratun khaluuqun fadacat waxay dalbatay bitiibin udgoon bay dalbatay udgoonkaasoo fiihi uu ku sugan yahay sufratun udgoon uu ku sugan yahay waa nooc markaa udgoonka ka mida oo midabna lahaa midab cawliina khaluuqun aw hayruhu yacni markaa khaluuq ah ama hayrkii ah khaluuqu waxa weeye isaguna waa yacni markaa mid waa udgoon laysmarin jiray oo midab meesha la mariyo ku samayn jiray sufratu khaluuqin marka la yidhaahdo ah, sida marka ay nusaha qaar qorayaanna dabdiga labadaba way sheegeen culammada oo kitaabka kutubta asalkaaba oo ku dabdiyeen labadaba waxay noqonaysaa idaafadu inay tahay bayaan waa sufro khaluuq ah baa macnuhu dhacaya aw hayruhu sufratun sufra ay ku sugan tahay khaluuqun oo khaluuq ah aw hayruhu ama wax kale ah yacni waa udgoonun midab leh ama khaluuq ha noqdo ama mid kale ha noqdo fadahanat minhu waxay markaa u marisay udgoonka xaggiisii waxay wax uga marisay jaariyatan inan bay wax uga marisay yacni markaa la joogtay addoon inay taa laga yaabaan jaariyatan inan bay markaysaga u marisay udgoonkii uma masat bicaaridayha uma masat dabeedna waxay marisay bicaaridayha wejigeeda labada dhinac bay marisay labada dhinace wejigeeda ayay marisay culamada qaarkoodna ilaa safxata alcunuq waa soo geliyaan yacni markay dhinaca wejigeeda marisay ilaa qoorta inay gaadhsiisay waxay badiba culamadu yidhahaan caaridaynku waxa weeye waa labada dhinacee wejiga uma qaalat dabeedna waxay tidhi umu xabiibaa odhanaysaa wallaahi allah baan ku dhaartee maalii bitiibi min xaaja waxba iiguma sugna udgoonka wax dani iiguma sugna oo inaan is-udgooneeyo xaaje iyo baahi uma qabin hayra annii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquulu cala lmimbar mooyaane inaan ka maqlay rasuulka sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo ha yeeshe waxaan ka maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam xaaluu odhanaayo cala almimbari mimbarka korkiisa uu ka odhanaayaan ka maqlay laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tuxidda cala mayitin fawqa alaai layaal laa yaxillu xalaalu maaha limra'atin qof dumara qofkaa dumaroo tu'minu rumaynaysa billaahi allaha rumaynaysa walyowmi alaakhiri maalinta dambena rumaynaysa qiyaamadaa loo jeedaa yowmulaakhir waxaa loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirina waa aakhiru yowm maalin ka dambaysoo jirtaa ma jirto an tuxidda inay isbasaasayso udgoonka iska dayso calaa mayitin qof dhintay aawadii inay isaga dayso udgoonka iyo isqurxintaba fowqa salaasi layaalin saddex habeen wax ka dheeraadoo ka badan ilaa calaa zawjin nin dhintay oo ninkeedii ah oo ka dhintay inay isaga daynayso mooyaane kaa isaga waa bannaantay inay isaga daysaa arbacata ashhurin wa cashraa ay tuxiddu cala zawjiha arbacata ashhurin wa cashraa waxay ninkeeda dhimashada uu ka dhintay ay isu basaasaynaysaa afar bilood iyo toban habeen marka si aanan ugu dambaabin maadaama marka waxa weeye dee ay saddexdii habeen ay dhammaatay inaanan markaa eh, ku dambaabin aawadeed baan yacni isu mariyay udgoonka qaalat zaynabu qaalat zaynabu zaynab waxay tidhi suma dakhaltu intaa dabadeed waxaan u soo galay calaa zaynaba binti jaxshin radia allaahu canha zaynabo ina jaxshi ah nebiga calayhi salaatu wasalaam ilmaabti bay ahaayeen nebiguna waa guursadoo zawjadii nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ahayd ilmaabti rumana nebiga waa ahaayeen calayhi salaatu wasalaam waradia allaahu can zaynaba binti jaxshin waxaan u soo galay xiina tuwufiya akhuuha markii walaalkeed la oofsado walaalkeed uu dhintay ayaan u soo galay fadacat bitiibin iyaduna waxay dalbatay yacni udgoon waxay tii udgoon ii keena famassat minhu famasaxat baa nusakha qaar qorayaan famassat minhu udgoonkii wax ka miday taabatay bimacnaa ismarisay uma qaalat waxay tihi amaa wallaahi maa lii bitiibi min xaaja allah baan ku dhaartaye wax baahiya uma qabo udgoon inaan ismariyo hayra annii samictu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam yaquulu cala almimbar ha yeeshee waxaan ka maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo cala almimbari mimbarka korkiisa uu ka odhanaayo laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir uma xalaalaha qof dumara qofkaa dumaroo tu'minu rumaynaysa billaahi allah rumaynaysa jumladu sifo waxay ka tahay limra'a imra'ay sifo u tahay qofkaa dumaroo tu'minu rumaynaysa billaahi allah rumaynaysa walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamadaana rumaynaysa an tuxidda calaa mayitin fawqa halaasi layaal culamada qaar way kala farqiyaan maytin iyo mayitin oo waxay yidhaahdeen qofka dhintay waxaa la yidhaha meytin baa la yidhahdaa qofka aan weli dhimanna ee dhiman doonee aan weli dhiman waxaa la mayitin baa la waa la shadaa yacni wejigaasi waa mashhuur culammada luqada qaarkoodna waa sheegeen laakiin bacdiba waxay tilmaameen in marka sidanna ay dhacdo in kii dhintay ficlan meyt iyo meyitba la yidhaahdo fawqa alaasin an tuxidda inay isu basaasayso calaa mayitin qof dhintay fawqa halaasin saddex habeen wax ka badan inay isu basaasaysaa xalaalu ma aha nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa calaa zawjin qofka dhintay inuu zawj yahay mooyaane oo nin ka dhintay oo qofka dumara qabay inuu yahay mooyaane qof kale inay isu basaasayso saddex habeen wax ka badan uma xalaalaha arbacata ashhurin wa cashraa waxay isu basaasaynaysaa ninkii ka dhintay qofka dumari waxay isu basaasaynaysaa afar bilood iyo toban habeen muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu faa'iideynayaa qofka dumara marka ninkeedu ka dhinto inay la imanayso ixdaad la imanayso ixdaadkaasi waa maxay waa inay quruxda iyo udgoonkaba iska daynayso oo isma qurxinayso dahabbo iyo ma xidhanayso dhar qurux badan xidhan mayso dharka shaqaday ku joogaysaa cadar iyo udgoon iyo uunsi iyo waxyaalahaasoo dhan markaa isma marinayso mana shidanayso uunsina shidan mayso xinno iyo cusbur iyo ashyaadana ismarin mayso xataa ma indha kuulanayso waxallo wixii udgoonaa way iska ilaalinaysa muddada ay ciddada ku jirto oo dhan hadday uur leedahay muddaday uurka leedahay bay quruxda ka tegaysaa iyo isqurxinta iyo is udgoonaynta hadday umusho walow wakhti yar dabadeed baa ha ummushabee way baxday ixdaadkiina way iska daynaysa haddii laakiin uur aynay lahayn afar bilood iyo toban habeen bay ciddo tirsanaysaa muddadaasaynay ixdaadka la imanaysaa oo quruxda iyo is-udgoonayntaba iska daynaysaa afar bilood iyo toban habeenoo laga soo tiriyey wakhtigii uu ninkeedu dhintay laga soo tiriyey haddii laakiin ay dhacdo inay uur leedahay waa muddaday uurka leedahay sagaal bilood ha noqoto oo markaa dee uurku cusub yahay baa dhici karta inay markaa uu ninku dhinto siddeed bilood ha noqoto yacni muddadan ha waafaqdo ha ka yaraato maalma ha noqoto saacada ha noqoto intaasaa u cadadbax noqonaysaa marka ay cadadbaxdana ixdaadkii ma saara saas aawadeed qofkii dumar ahaydee la odhan jiray subaycata alaslamiya la odhan jiray ninkeedii markuu ka dhintay ayaamo yar dabadeed bay ummushay labaataneeyo qadar noocaasoo kale ah maalmood markii laga joogay geeridii ayay ummushay waxay garatay inay cadad baxday saas aawadeed yacni way isqurxisoo quruxda markaa dumarku ay isku qurxiyaan bay isku qurxisayee basaasayntii waxyaalaha way iska daysay dabeedna abusanaabil ibnu backak ayaa arkay wuxuu dabeed ku yidhi ma waxaad doonaysa inaad guursato adigan isqurxiyeye ma guursanaysid buu yidhi ilaa afar bilood iyo toban habeen ay ka soo wareegaan subaycat alaslamiya nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisay aaday nebigay u tagtay si ay masalada u weydiiso qisadii bay u sheegtay dabeedna waxay ku tidhi abu sanaabil baa i arkay dabeedna wuxuu igu yidhi ma guursanaysid ilaa afar bilood iyo toban habeen ay ka soo wareegaan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba abu sanaabil abu sanaabil been buu sheegay bimacnaa wuu qaldamay waa kadibu khata' been badheedha maahee waa kadibu khata ila beenta waxaa la yidhaha wixii waaqica khilaafsan baa la yidhahdaa alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic qofku inuu u badheedhaa waa shay kale oo waxa weeye waa wuxuu ku dambaabaayo beennimadii uma diidayso inaanu markaa u badheedhin been buu sheegay buu yidhi ordo guurso halkaa waxaa laga qaadanayaa qofka dumar inay ku caddadbaxayso hadday uur leedahay uurka inay dhigto inay ku cadadbaxayso sida aayadda qur-aanka cumuumkeeduba faa'iideynayo wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun masalada abcadulcajalaynka la yidhaahdo oo saxaabada qaarkood laga sheego sida cabdullaahi ibnu cabbaas inayna saxiix ahayn baa laga qaadanaya abcadulajalaynku waxa weeye qofka dumaree laga dhintay kolba labada muddee labada daliil ay sheegeen labada aayadood ay sheegeen aayadda suuratu lbaqara iyo aayadda suuratu talaaq wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun iyo aayaddii suuratu lbaqara yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra kolba tafog bay ku ciddo tirsanaysaa si yaqiinan ay ugu caddad baxdo oo mar waxa dhow muddada eh, afarta bilood iyo tobanka habeen baa dhow waxaana fog muddada uurdhigista ku saabsan ta fog baa la ictibaarinayaayoo uurka inay dhigto mooye si kale kuma cadadbaxayso afarta bilood iyo tobanka habeen haba dhammaadaanbe marna cagsigay noqonaysaayo waxa dhow muddada umulista ayaa dhow qofka dumari ay umulayso ayaa dhow waxaana fog muddada afarta bilood iyo tobanka habeen marka marba ta fog ayay ku ciddo tirsanaysaa marka fatwada caynkaasa waxaa ka hor imanaayo xadiiskan baa ka hor imanayo fatwadaasna waxay ku dhisnayd ixtiyaad oo laba caam oo mid waliba wejina caam ka yahay wejina khaas ka yahay iscaariday waa cumuumaan mid waliba wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahay midkoodi in laka kale lagu khasiisaa kama awlaysna haddii daliil kala caddeeyo kala furta aan la helin oo sida ay u dhici karto in kan kan lagu khasiisa ay dhici kartaa sida kale in la yidhaahdo waayo mid waliba wejina caam buu ka yahay wejina khaas buu ka yahe caam iyo khaas mutlaqa ma aha cumuumun wa khusuusun mutlaq ma ahe waa cumuumun wa khusuusun min wejhin marka lowlaa xadiiskani aanu kala caddayn lahayn sida iyo sidaba wa aqbali lahayn marka maadaama xadiiskan aynay haynin cabdullaahi bnu cabbaas iyo cidda kale saa tidhiba waxay markaa raaceen in sida ixtiyaadku ku jiro yacni markaa ay maraan oo ay yidhaahdaan si ay yaqiinan ugu cadadbaxdo oo labada aayadood midna aynay u qabsan kolba labada muddo tii fog bay ku ciddo tirsanaysaa calaa kulli xaal laakiin xadiiskaasa caddeeyey aynu sheegnay xadiiskaasina waa xadiis saxiixa weeye marka taasina waa saas weeye aan u soo noqonna xadiiskan xadiiskani wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa ixdaadka horta ninka laga marka laga ciddo tirsanayo nin dhintay ixdaad laga samaynayaa waxa weeye waa ixdaad waajiba weeye qofka dumar iskama dayn karto udgoon ma marsan karto isma qurxin karto dahab ma xidhan karto udgoon isma marin karto waxa weeye ixdaadkaasi waa mid waajiba weeye markay zawj yacni uu ka dhinto waa ku dembaabaysaa haddii ay markaa khilaafto oo ay qurux iyo udgoonayn iyo markaa samayso inay is-udgoonaysi iyo inay isqurxisiiyo hadday la timaado muddadaa gudaheeda waxay noqonaysaa aasima mid dambaabuday noqonaysaa waa dembaabaysa waayahay aan halkaa weliba sii baraarujiyeen dadkeennu waxay caado u leeyihiin ama caado u lahaan jireen kollay hadda waa sidii hore waa ka yar tahay qofka dumara marka laga dhinto in maryo cadcad yacni marka loo xidho oo la yidhahdo hengiftaas cad qaado muddadaas maradaa cad waa inaad markaysaga ku sugnaataa marada cad wax daliiloo ku soo arooray ma jiro ama maro caddaana ha noqoto ama maro madow ha noqotee inay qofku marka laga dhinto qofka dumara marka laga dhinto inay maro hengefa ahoo markaa weeye cad ama madow inay qaadataa waddannada qaarkoodna mid madow bay qaataan waddankeennana mid cad bay qaadan jireen ta noocaasi waa nooc caadaad oo ay la yimaadeen laakiin wax sharciga ku sugan ma aha waxaanay noqonaysaa min qabiili ilbidac waa in la yska daayaa maryaha caadigay xidhanaysaa midabkay doonaan ha noqdaan laakiin maryo aan bilic siyaadaa iyo qurux dheeraada aan lahayn waa inay noqdaanoo ay noqdaan waxaweeye maryihii shaqada inay iska xidhanayso laakiin maro bilic ziyaada ah iyo qurux dheeraada markaa leh waa inayn noqon taasina waa tambiih waxaa haddaba jira ixdaad jaa'isa oo aan waajib ahayn qofka dumara haddii cid qaraabadeedu ay dhimato nin kama dhiman laakiin qaraabadeedii cid ka mida dhimatay hooyadeed ha noqoto aabbaheed ha noqdo walaalkeed ha noqdo yacnii ciduun iyada ku weyno qaraabadeeda ah haddii ay ka dhimato ixdaad jaa'isay la iman kartaa waajib maaha ixdaad bannaan oo aan waajib ahayn bay la iman kartaa ixdaadka ay la iman karto cid aan zawj ahayn ay ixdaadka u samaynayso quruxda isaga daynaysa iyo udgoonkaba waa inaanu saddex maalmood ka badan muddadaa saddex maalmood ah ixdaadkaa jaa'iskay la iman kartaa aabbaheed hadduu dhinto walaalkeed hadduu dhinto hooyadeed hadday dhimato cid kaloo qaraabadeed hadday dhimato inay quruxdiiyo udgoonka isaga dayso saddex habeen iyo saddexdooda maalmood waa u bannaanta hadday iska dayn weydo udgoonka ismarisana wax dhiboo ku sugani ma jiro waayo ixdaadkani waajib ma aha kan ninka ixdaad laga samaynaya waajib ahe dadka kale dhimashada ay dhinteen inay ixdaad ka samaysaa mid ku waajiba maaha waa mid u jaa'isa laakiin qadarka u bannaani waa maxay waa ilaa saddex maalmood iyo saddexdooda habeen wixii intaa ka dheeraada way ku dembaabaysaa hadday ixdaad u samayso cid aan sawj ahayn saddex habeen iyo saddex maalmood wax ka dheeraada inay geerida quruxda isaga dayso iyo is-udgoonaynta iyo iscadrinta oo isu basaasaysaa uma bannaano saddex habeen iyo saddex maalmood wax ka badan ixdaadka inay la timaado haddaanu ahayn cidda ka dhimatay nin aanu ahayn qaba ciddii kale saddexdaa habeen iyo saddexdaa maalmood ha ku fillaato inta waxaweeye markaa isu basaasaynaysa quruxda isaga daynayso hadday iska dayn weydana oo dahabkeeda iska xidhnaato oo quruxdeeda ismariso oo iska sabirto waxa weeye laa ba'sa wax dhibi kuma sugna waayo ixdaadka aan zawj laga samaynaynin waajib ma aha ixdaadku waa inay quruxda iyo udgoonka iyo ashyaada wixii la halmaala iska daysaa loo jeedaa saas aawadeed waxay sameeyeen labadan eh, saxaabiyataanka ah oo zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam labaduba ay ka mid ahaayeen ummahaatlmu'miniinka ay ka mid ahaayeen mid walba markii laga dhintay oo midna aabbaheed u dhintay midna walaalkeed dhintay udgoonkii way ismariyeen waxaana lagu xambaarayaa goorta ay markaa ismarinayaan inay tahay waxa weeye maalma dabadeed markaa inay tahay oo saddexdii maalmood inay dhammaadeen bay u badan tahay haddii laakiin horba ay iska mariyaanna dhibi kuma sugnaa laa xaraja fii dalik laakiin maadaama dembi kacarar ay u samaynayeen inay udgoonka isu mariyaan xadiiskana ay sheegeen xadiiskuna saddex maalmood uu xadiday wixii ka badan baan xalaal ahayn in udgoonka la ysaga daayo cid qaraabada ka mid oo dhimatay waxaa lagu xambaarayaa in muddadii oo dhammaatay ay doonayaan inay markaa waxa weeye ixdaadkii ayna ku sugnaan oo ay udgoonka sidaa isu mariyeen si ay u jabiyaan ixdaadkii ay meesha uga baxaan isbasaasayntii is-udgoonaan la'aantii udgoonka inay iska daayaan inay taa jabinayeen oo ay markaa isu marinayeen marka waxaa laga yaabaa calaa kulli xaal bacda alaas saddexdii maalmood inay dhammaadeen ama maalintii ugu dambaysay in lagu jiray dabeedna ay markaa is yidhaahdeen iyaydaan dembaabayne udgoonka ismariya waxaana laga qaadanayaa idhaarka arrinkaa la muujinayo inay fiican tahay si aan dadku ugu kadsoomin oo u moodin in qofkan ixdaadkii ku jiro inay saasi fiican tahayna waa laga qaadanayaa baabka saddex boqol iyo shan iyo konton baabu taxriimi bayci alxaadiri lilbaadi qofka xaadirka benderka joogaa inuu u iibiyaa inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay lilbaadi kii baadiyaha ka yimi inuu wax u iibiyo oo badeecaddii uu keenay iyo xoolihii uu keenay inuu u iibiyaa inay xaaraan tahay buu u baab yahay wa talaqi arukbaani kuwa markaa safarkee safarka wada buucsharadoo kale markaa soo iibgeeyey ama xoolahoo kale soo iibgeeyey in meel markaa suuqii ka baxsan oo magaalada markaa ka baxsan ama magaalada daafaheeda in lagula kulmo halkaa lagaga hortagaa iyaduna inay xaaraan tahay buu u baab yahay oo halkaa waa lagaga soo iibsado wax iyagaan suuqii u warhaynin iyo waxa sicir joogo waalbayc calaa bayci akhiih iyo iibka markaa lagu dul iibiyo walaalka markaa qofku walaalkii iibkuu iibsanaayo inuu ku dul haweeyo ku dul iibiyaa iyaduna inay xaaraantu u baab yahay iyo waalkhitbati calaa khitbatih iyo doonistii uu markaa cid doonay oo u ardaa dhigay oo uu guur ka dalbaday in iyadana markaa waxaweye mid kale laga dul geeyaa inay xaaraan tahay buu u baab yahay ilaa an ya'dana inuu isagii fasaxo u oggolaado mooyaane anaa kaaga baxaya adigu markaa iska gal aw yuradda ama ciddaa la radiyo oo la diido oo la yidhaho raalli ahaw haddii labadaa mid ahaan dhacaan oo isagii uu ka idan qaato isaguo u idmo way bannaanta haddii khidbadiisi la diido oo isaga lagu radiyana xaaladdaana way bannaanta baabkani wuxuu sheegayaa dhowr masalo afar masal uu sheegayaa afarta masalena sheikhu wuxuu tasriixinayaa inay xaaraan tahay afartuba mid waxay ku saabsan tahay waa qof marka xaadiroo jooga benderka jooga inuu u iibiyo qof reermiya wax u iibiyo inay xaaraan tahay in la diidaayo itlaaq baanu sheikhu u sheegay ahlucilmiga qaarkood waxay marka ku qaydeen waa marka loogu iibinaayo calaa sabiili tadriij oo la doonaayo shayga in loo qaaligareeyo oo ruux magaalada joogaa odhanaya anaa kuu iibinaye iska daa dabeedna waxa weeye si uu markaa shaygu ugu qaaligaroobo ayuu wuxuu u iibinayaa cala tadriiji marba qadar buu iibinayaa yacnii mar ma wada iibinayo si aan markaa waxawayn ayna isu jabin wuu kala dandambaysiinayaa ahlucilmiga qaarkood saasay ku xambaareen laakiin hadduu u iibinaayo oo qiimaha maalintaas uu ugu iibinayo aanu cala tadriiji ugu iibinaynin dhibi kuma sugna yidhaahdeen laakiin waxaa looga jeedaa waxay ku saabsan tahay sidii ixtikaarkii oo kale waa arrin shabah ku lahoo waa cala tadriiji in loogu iibinayo la doonayo shayga in loo qaaligareeyo oo dabeedna marba qadar la iibinayo marba qadar la iibinayo marba in la soo saarayo laakiin maalintii haddii markaa bisicri yowmiha maalintaa loogu iibinayo waxba markaa laa xaraja fii dalik baa kollay ahlucilmi badani ay yidhaahdeen inay ku xambaareen talaqi rukbaankuna waxa weeye waa cid e, safar ama badeecad ama xoolo wadda la iibinayo dabeedna meel magaalada ka baxsan baa lagaga hortegayaa dacalka magaalada ama wax la mida sixirkii suuqa uma warhayo dabeedna halkaasaa wax lagaga soo iibsanayaa taana waa la reebay oo waa la diiday axaadiistana waa arki doonaa laakiin hadday dhacdo khiyaar buu yeelanayaa qofkii lagu kadiyey oo qiime aanu shaygu joogin laga siistay yani hadduu markaa suuqa yimaado calaa kulli xaal qofkii hadhow khiyaar buu yeelanayaa mukhaalafadaas baycu inuu baatil noqdaa ka dhalan maysee waxaa ka dhalanaysa uun marka waxa weeye inuu khiyaar yeesho sida axaadiistu caddaysa walbayc calaa bayci akhiih waxaa laga tilmaamayaa walaalkii wuxuu iibsaday inuu ku dul iibinayo oo shaygu iibsanayey ayuu wuxuu markaa samaynayaa uu leeyahay oo uu doonay inuu markaa dee caqadkiiba la gunto oo arrinkii u iishay amaba uu aqbalay ama uu yidhi ii miisaan iyo wax la mida war ceeb ma ka maran yahay waa ku qaadanayaa intaas dabeedna uu yidhaahdo marka anaa mid ka jaban anaa mid ka waxaweeye markaa qiimo yacni intan ah ama ka wanaagsan ah ku haya intan iga siiso amaba ficlan u iibsaday laakiin muddatulkhiyaar uu ku jiro qofkii shaygii waa iibsaday muddatulkhiyaar buu ku jiraa caqadkii waa dhacay dabeedna markaasuu war shaygan iska celiyo anaa waxaan ku hayaa mid ka jaban ya ta noocaasoo keliya waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn bay noqonaysaa masalada afraad waxay ku saabsan tahay waa khidbada khidbo laga dulgeynaayo ninbaa gabadh doonaya guur buu ka rabaa khidbadiisuu bandhigay dabeedna nin kale ayaa markaa ka dul keenay khidbad kale oo yihi maya markaa aniga yacni markaa hawshaa ila dhammee haddaanu ka idan qaadanin isagii ama aan la radin oo isagii la diidin inuu khidbada doonistaa guurka uu ka doonayo gabadhaa inuu ka dulgeeyaa uma bannaana hadduu laakiin ka idan qaato isagu u idmo ou idhaha anaa kaaga baxaya adigu gal dhibi kuma sugnaa waayo cuqdaddii ka iman kari lahayd iyo nacaybkii ka iman kari lahaa marka khidbadii khidba laga dul keeno markan ka iman maayo isagaa u idmay haddii la radiyana waa bannaan tahay oo xaaladda noocaasa waxay noqonaysaa khidbadaasi inaynay markaa xurma lahayn laakiin hadduu uu markaa masalan oo kale yacni arrinkaasi u dhow yahay in laga aqbalo amaba markaa qofkii dumar ahayd markaa ay yacni bikrada ay tahay oo kaleo ay aamustay waa arrinka noocaasi radin macal qabuul oo kale ka dhigan tahay in laga dulgeeya uma bannaana xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo afariyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaal can anasin radia allaahu canh qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam an yabiica xaadirun libaad anas waxa uu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reebay an yabiica inuu iibiyo xaadiru mid joogaa oo magaalada bandarka jooga ama magaalada joogaa libaadin mid baadiye ka yimi inuu wax u iibiyo ayuu markaa nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam wuuhi anaa kuu iibinaya subagan anaa kuu iibinayo xoolahan anaa kuu iibinayo waxan wa in kaana akhaahu liabiihi wa ummih haba ahaado walaalkiiba ha ahaado oo waxa weeye ay markaa shaqiiqayn yihiin oo isku aabbiya isku hooye yihiinoo xagga aabbaha iyo agga xagga aabbaha iyo xagga hooyadaba kala walaaloobay kaasba ha ahaadee waa inaan u iibin yacni markaa mid joogaa oo xaadir ah libaadin mid baadiye ka yimi muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka xadiidka marka ibnu cabaas ee soo socdaana isla macnahaas ayuu tilmaamayaan bal hadda kan kale ibnu cumar aan akhrino xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo iyo siddeed boqol wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau ihi laa tatalaqaw silac yacni badeecooyinka ha kula kulmina meel markaa suuqii ka horrayso oo magaalada ka baxsan in halkaa intaad kaga hortagtaan magaalada ka baxsan halkaa kaga hortagtaan oo kaga soo iibsataan aad samaynina xataa yuhbata biha ila alaswaaq ilaa suuqyada la soo dejinayo oo suuqyada la keenaayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka bannaanka in lagaga hortago iyo meel magaalada ka baxsan in lagaga hortago oo halkaa lagaga soo iibsado waa la diidayaa waxaana loo diidayaa kedinta lagu kedinayo oo waxaweye shaygii oo laga yaabo inuu qaaligaroobay oo aad u qaaliya ayaa laga yaabaa qiimo jaban oo kale in laga soo siisto dabeedna sayladdii inta in yar lasoo wado sayladdii qiimo fara badan laga siisto marka wuxuu yeelanayaa khiyaar ayuu yeelanayaa qofkii sidaa lagu sameeyey khiyaar ayuu yeelanayaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi faman turuqiya faida ataa sayiduhu suuqa fahuwa fii bilkhiyaar xadiiska saxiixa waxaa odhanaya kii halkaa lagaga hortago oo markaa magaalada meel ka baxsan ama suuqa meel ka horraysa isagaan weli soo gaadhin kii lagaga hortagay halkaa inta lagula kulmo lagaga soo iibsadaa marka ninkii badeecaddaa watay ee u saaxiibka ahaa markuu suuqa yimaado oo uu sicirka ogaado waa door leeyahay khiyaar buu yeelanayaa fa huwa fiihi bilkhiyaar ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khiyaarkaasi waa maxay waa inuu markaa yidhahdo war lacagtaadi waa taasi alaabtaydii baan leeyahay iyo inuu markaa baycaa sidiisa ugu sugnaado taas u door leeyahay yacni khiyaarkaasaa sharcan la siiyey waxaa laga qaataa xadiiskaas inaan nahyi kasta fasaad keensan oo itlaaqa culammada xanaabiladu ay itlaaqaan yacni nahyiga dhammaantii wuxuu keensadaa fasaad itlaaqiisa inaynay ahayn baa laga qaadanaya annahyu yaqtadi alfasaad cala aliطlaaq inaynay ahayn ayaa laga qaadanaya oo nahyada qaarkood aynay fasaad keensanaynin saas aawadeed ba bacdu alxanaabila ay yidhaahdeen markaanu leenahay annahyu yaqtadi alfasaad noocan oo kale ugama jeedno ee suwarkani waa ka baxayaan waayo axaadiista de qaar baa ka hor imanaysa qaacidada ilaaqeeda ka hor imanaysa qaacidadu sideeda waa jirtaa lakin laysat cala ilaaqiha waayo talaqigaba iyadoo la reebay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa tatalaqawu rukbaan laa tatalaqawu silac laa tatalaqawu aljalab yacnii axaadiis mutacadida ku soo aroortay nahyiga ayaa haddana wuxuu yidhi faman tuluqiya faida ataa sayiduhu suuqa fahuwa fiih bilkhiyaar haddii halkaa laga hortago laga soo iibsado kii alaabti iyo badeecadda watay markuu suuqa yimaado khiyaar buu yeelanayaa isagaa door yeelanaya inuu beeca ku sugnaado iyo inuu beecii fasakho oo lacagtiisoo celiyo marka uu bayca ku sugnaanayo sidaa door qaadanayaan lama odhan kii hore ma asixin kii hore ma asixin lama odhane caqad dambe waa in looga noqdaa ile kii hore baatil buu ahaaye lama odhan ee kaa hore inuu asaxaayo haddii uu marka waxa weeye aanu bayca inuu fasakho aanu khiyaar kaa qaadan kii hore sideeda in loo daynaya laga qaadanaya wakadaa xadiiska kale tilmaamaya tasriyada waxaynu arki doonnaa tasriyada lafteeda in la diiday watasriyati waa ka inoogu iman doona xadiiska abi hureyre inoogu iman doona laa tusaru alghanama walibila waa kii xadiiska kale sheegay geel iyo adhiga markaysa markaa ha soo gaaxinina markaad doonaysaan inaa iibisaan hadday dhacdo haddaba in la soo gaaxiyo nebigu muxuu ka yidhi hadduu ogaaday marka in la soo gaaxiyey saddex maalmood buu khiyaar ku sugnaanayaa fain shaaa raddaha wa min tamrin hadduu doono waa celinayaa saac timirna waa raacinaya hadduu doonana waa haysanaya lama odhan markuu haysanayana bayc dambe ha uga noqdo kii hore baatil buu ahaa marka nahyigu meesha yaalla ayaa haddana yani markaa la asixiyey khiyaarkana waxaa la yeeshaa bayc saxiixa ayaa markaysaga dee khiyaar laga qaata calaa kulli xaal yacni badeecadda haddii marka waxaweeye suuqii iyadan la keenin yacni markaa lagaga hortago meel magaaladii ka baxsan waxay noqonaysaa inay manhitaho la diidaayo ciddise lagu sameeye waxay yeelanaysaa khiyaar markay suuqa yimaadaan xadiiska can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam laa tatalaqaw rukbaan ha la kulmina dadka markaa waxaweeye safarka ah waxaa loo jeedaa ha ka hortegina oo badeecaddii ha kaga soo iibsanina bannaanka ha kaga soo iibsanina intaan la soo gaadhin suuqa la soo gaadhin ama magaalada la soo gelin walaa yabic xaadirun libaadin walaa yabic yaanuu iibinin xaadirun mid sooga bedderka libaadin mid baadiyo ka yimi yaanu waxba u iibin fa qaala lahu taawuusu taawuus wuxuu yidhi maa laa yabic xaadirun libaadin laa yabic xaadirun libaadin macnaheedu waa maxay taawuus baa weydiinaya ibnu cabaas waa taawuus ibnu kaysaan taabicigii weeye qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas laa yakuunu lahu simsaaran dillaal yaanu u noqon weeye dillaal yaanu u noqon weeyaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka calaa kulli xaal waxay ku xambaareen kolley yacni culammadu in laga tilmaamaayo shaygii in la qaaligareeyo in laga taxadirayo waayo ninkan suuqa joogaa qiimuhu yaqaanaa ee xadiis baa ku soo arooray tilmaamaya yacni dadka iska daaya qaarkoodba qaarka kale ilaahay ka arsaaqo marka ninkani waxa weeye waa qaaligaraynayaa waxa weeye waa tashiilayaa si tadriiju u iibinayaa intaasoo neef haddaan saylada wada geyno waxa weeye waa inuu jabaa laga yaabaa waxaan u geynaynaa si yacni markaa qadarqadara marba in baan geynaynaa badeecadda faraha badan leh caynkaasa markaysaa mar ma soo wada saarayno yacni cala tadriij baynu u iibinaynaa qadarqadar baynu u iibinaynaa yani markaa sidaasu markaa samaynayaa bay yidhahdeen marka dee in waxa weeye markaa shayga qaaligaroobo ayaa ka imanaysa ixtikaarkaba waxay naqaanay laa yaxtakiru ilaa khaati badeecaddii markaysa markaa in la kaydiyo oo la yacni la tashiilo oo waxaweye iibka laga xidho oo deed marka yaraato la soo saaro ay qaaligarowdo waa ti la diidayay inkastoo culammadu ay yidhahdeen quutu daruuriga ay ku gaar tahay waxyaalaha si caama dadku ugu baahan yihiin baa ixtikaarku ku saabsan yahi taasuu ku saabsan yahi laakiin haddii marka waxa weeye bisicri yowmiha maalintaa ugu iibinaayo aanu wuxuu tashiilayo oo kala dadnambaysiinayo iyo wax la mida aan ahayn xaalka noocaasa dhibi kuma sugna yidhahdeen culamada qaarna waxay yidhahen haddaanu ujro ka qaadanaya dhibi kuma sugnaa laakiin culammada badiba ma kala saaraan markuu ujro ka qaadanayo markay nusxi uun ka tahay ee isagun la tabantaabinayo oo isagu u nasteexaynaayo ee wax danoo gaara isaga ugu sugan inay jirin waxba ka qaadanayn mushqaayadii wax la mida iyo markuu ka qaadanayo waxba markaa taas culammada badankoodu ma kala farqiyaan oo taa waxba ma kala saaraan taa waxba ma kala saaraan marka macnaha loo diidaya ama cillada loo diidaya waxa weeye ashyaada in la qaaligareeyo oo si tashiila loo iibiyo yacni taasaa markaysa waxaa la diidaya samsaraduna dee waxweyn waa bannaan tahay oo qofku markaa waxawan yacni yani khidmadan qofka u khidmeeyey ee markaysa markaa shaygii u iibiyey yani hadday mar tahay wax bannaan waxaa yani la iibinayaa waxa weeye way bannaan tahay oo baabkii jucaaladay soo gelaysa baabkii jucaalada laakiin waa inay tahay wax markaa heshiis oo mucayana waa inay tahay oo labada taraf ku heshiiyeen mujahaala aynay soo gelin waa inay noqotaa uu yidhahdaa haddaad waxaa ii qabato caynkaasaas intaa ii soo iibiso mushkaayadda intaa leeg baan ku siinayaa waa inay noqotaa shay waxaweeye markaa labada daraf isla og yihiin oo isla garanayaan bay yidhaahdeen bukhaariguna waa baabaystaa baab ku saabsan yacni ujratu samsara ku saabsan waa baabaystaa aahaartiina waa soo arooriyaa taabiciintu ay ka yidhahdeen in ba'si aynay u arki jirin waxaan la yidhaha fiqhu lbukhaari fii taraajimih ayaa la yidhaahdaa ta kale marka ikhtiyaarkiisa waxaa laga gartaa aahaarta uu soo aroorinayaa la gartaa marka saddex taabici buu sheegay in markaysaga midnaba aanu ba'si u arki jirin inuu samsalada ama dilaalnimada inay ujro lagu qaato culammada fuqahaduna waxay dhahaan baabuuljucaala ayay soo gelaysay oo dee baadifadda markaysaga lafteeda markaysaga baabujucaala iyaduna ka mid tahay qofkii alaabtaa ii hela alaab ka luntay waxaan siinaya lacag intaa leeg waliman jaaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo labiyo toban wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala nahaa rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam an yabiica xaadirun libaad abuu hureyra wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu reebay an yabiica xaadirun inuu iibiyo mid joogaa oo benderka iyo magaalada joogaa libaadin mid baadiye ka yimi inuu wax u iibiyo inuu sidaa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo sidaa diiday oo yidhi yaanu samaynin walaa tanaajashuu tanaajush ha samaynina oo bimacnaa iibka shay lagu iibsanayo ama qiimaha yacni markaa loo dhigo yaan lagu haweyn oo qiimo kaloo ka sarreeya la dul marin iyadoo qofku aanu doonayn inuu iibsado laakiin uu doonayo qofkan inuu ku qaaligareeyo qof baa doonaya shay inuu iibsado dabeedna wuxu uhi intaasaan kaa siisanayaa markaasaa dabeed mid kale uu yidhi intaa in ka badan baan kaa siisanayaa weliba ugamana dan lahaa inuu iibsado ugama dan lahaa oo beyculmusaayada ma aha ee wuxuu uga dan leeyahay bes qofkan inuu ku qaarigareeyo bes buu uga jeedaa qiimahan ka badane uu u dhigaayo ugama dan lahaa inuu ku gadanayo ku iibsanayo haddii lagu faasixi lahaa ma qaateen mana iibsadeen laakiin bes wuxuu uga jeedaa qofkan inuu ku qaarigareeyo ayuu uga jeedaa walaa yabci arajulu ninku yaanu iibinin calaa bayci akhiih iibka walaalkii yaanu ku dul iibin waxaa laga tilmaamayaa shaygii markaa uu iibsanayey ayuu wuxuu odhanayaa mid kaloo kaaga jaban baan ku hayaa iyadoo markaa qofkii uu markaa doonayaba shaygii inuu iibsado uu doonayo oo waxaweeye uu iishay iibsadka uu iibsanaayo hadduu doono uu leeyahay ama imis ama wax la mida ayuu leeyahay mid kaaga jaban baan ku hayaa ama mid ka wanaagsan oo la qiima ah baan kuu hayaa amaba waa iibsaday ficlan oo iibkii waa go'ay laakiin wuxuu ku jiraa yacni muddat alkhiyaar buu ku jiraa khiyaarulmajliskii khiyaarkii buu markaysaga ku dhex sugan yahay markaasuu leeyahy baycan iska fasakh oo ka noqo oo aniga kuu keenaya mid kaleo ka wanaagsan oo la qiimo ah amaba ka jaban walaa yakhtub calaa khidbati akhiih yaanu u khidbayn yacnii khidbada walaalkii aanu ka dul keenin khidbo kale khidbaduna waxa weeye waa yani guurka inuu gabadh ka doonaayo oo uu leeyahay marka gabadhaasaan doonayaa oo reerkii ka doonay amaba gabadhii uu bandhigay yani ayna meesha taallo yani inay u iisheen yani qabuul amaba gabadhii bikraddayda ay aamustay oo iyadoo markaa la doonaayo arrinka in la sameeyo yacni arrin qabuul marka iskaga dhow ama qabuul ah khidbo kale in laga dul keeno la yidhaahdo aniga ayaa inantan doonaya aniga isiiya yacni saas markaa lagu yidhaahdo ama iyada lafteedii uu ku yidhaahdo anaa ku guursanaye markaa isaga ha yeelina aniga yeel ka noqo isaga walaa tas'al ilmar'atu talaaqa ukhtiha walaa tas'al yoynay weydiisanin almar'atu qofka dumari talaaqa ukhtiha walaasheed in la furo yoynay weydiisan waxaa loo jeedaa walaasheeda xagga diinta ayaa laga tilmaamaya diinta ay ku walaaloobeen litakfa'a maa fii inaa'iha si ay markaa u foorariso oo u qallibto maa fii inaa'iha waxa weelkeeda ku sugan si ay markaa u foorariso u qallibto yaynay sidaas markaa weydiisanin oo odhan yacni gabadhaa fur wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd qaala wuxuu yidhi abu hurayra nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can italaqii rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu reebay oo diiday canitalaqii la kulanka lala kulmaayo dadka badeecadda wada ama alaabada la iibinayo ama xoolaha la iibinayo wada meel magaalada ka baxsan lagaga hortago halkaa lagula kulmo oo halkaa lagaga soo iibsado waan yabtaaca almuhaajiru liacraabiyin wuxuu kaloo reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam an yabtaaca inuu u iibiyo almuhaajiru muhaajirku liacraabiyin mid reermiya inuu wax u iibiyo oo markaa waxaweeye u soo gado wa an tashtarida almar'atu talaaqa ukhtiha wa an tashtarida iyo inay shardisato almar'atu qofka dumari talaqa ukhtiha walaasheed in la furo inay shardisatana taas waa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa an yastaama alrajulu calaa sawmi akhiih wa an yastaama inuu gorgoriyo alrajulu ninku cala sawmi akhiihi yacni iibka walaalkii gorgorinaayo inuu ka dul gorgoriyo taasna waa reebay oo qiimihii qiime marka waxaa ka sarreeya uu u dhigo ama wax la mida wa nahaa can innajshi wuxuu reebay waxa weeye najshiga ayuu reebay waa tanaajushkii aynu soo aragnay waa qiimo ka sarreeya qiimihii loo dhigay shayga inuu u dhigo isagaan uga jeedin inuu gadanayo iibsanayo aan uga jeedin watasriyati wuxuu kaloo reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam gaaxinta neefka irmaan ee la iibinayo la soo gaaxiyo taana waa reebay oo si loo moodo inuu caana badan yahay in la soo gaaxiyo oo caana maalla aan la lisin ama laba caana maaloo kale aan la lisin oo isagoo candhakarsan dabeedna marka waxba la keeno taasna waa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo nooc marka waxa weeye tadliisa ayaa ku jira oo dadkii markaa lagu dagayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiiska isku waafaqay xadiisku ashyaadan la diidaayo dhammi waxay yihiin waa waxyaalo ee sababi kara haddii lala yimaado oo la sameeyo oo aan nahyiga lagu camal falin oo laga dheeraanin cuqdadii inay muslimiinta isu gasho oo ay isnicbaadaan ama cuqdadii isu gasho ayaa ka iman kara marka si aan cuqdadaasi uga imanin ayaa ashyaada la diiday oo la reebay ashyaada markaasaa la diiday oo la reebay oo la yidhi marka horeba yaan ashyaada lagu kicin marka masalada koowaad waxay ku saabsan tahay inuu reebay an yabiica xaadirun libaad horaynu usoo aragnay qofka benderka joogaa inuu u iibiyo mid baadiyo ka yimi oo taasna waxa weeye dadku in markaa qiimuhu u jabnaadaan baa la doonaya oo aan la garayn culammada qaarna waxay yidhaahdeen tashiilka in lagu iibiyo ayaa la diidaya si tashiila oo bimacnaa shay an fa shay-an ah ee qiimaha maalinta aan markaa lagu iibinayn dhammaantii lagu faasaxayn laakiin sida tashiilka waxa weeyaan marba qadar in la iibinayo oo la yaryaraynayo taas maxaa ka imanaysa haddii sidaa la sameeyo in shaygii qaaligaroobo yacnii qaacidada dhaqaaluhu waxay tahay hadduu shaygu yar yahayna wuu qaaligaroobaa hadduu fara badan yahayna wuu jabaa dee haddii sayladii lagu sii wada daayo waxaa ka imanaysaa inuu jaba ka imanaysa marka si aan taasi dhicin ayaa la yidhi marka waxaweeyaan uu iibin laakiin culammadu waxay yidhahdeen hadduu qiimaha maalintaa ugu faasaxayo ugu iibinayo ee aanu tashiil iyo wax la mida aanu samaynaynin yacni qadarqadar iyo shayshay uu u iibiyo kala dandambaysiinayo caynkaa aanu samaynaynin yacni waxyaalo kaloo khiyaamo ah iyo waxyaalo la midna aynay soo gelin yacni dhibi kuma sugnaa khiyaamo lafteed waa soo geli kartaayoo isaga laftiisa dee in la khiyaameeya waa suuroobi kartaa oo dilaaliintu marka ay khiyaameeyaan ama ay dagaan oo yacni marka waxa weeye qiimo aan wax joogin yacni marka laga siiyo oo marka isagii marka laga yaabo la yidhaahdo waxa weye waxa waxa ma joogaan lagaa siisan maayo iyo wax la mida yacni marka tan noocaasina dee waa arrin khiyaamo oo aan bannaanayn tanaajushka laftiisa waa tilmaannay waa shaygii oo qiimo ka sarreeya loo dhigaayo laakiin aan looga jeedin in lagu gadanayo oo laga iibsanayo aan looga jeedin qofka lagu qaali garaynayo yacni taasna waxa weeye waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam walaa yabci arajulu calaa bayci akhiih iibka walaalkii aanu ku dul iibin waxaa laga tilmaamayaa shaygii ou gatay oo iibsaday oo markaa waxa weeye isaga mulkigiisa ku soo wareegay laakiin khiyaarkii uu ku jiro in la odhanayo ka noqo anaa ku haya mid ka jabane ama mid ka wanaagsan oo qiimahaasaan kuu hayaa ama waxa weeye shaygii weli caqadkii ma dhicin laakiin waxay u badan tahay in shaygii waa la aqbalay in sidaa uu ku gato ku iibsado yacni waar ceeb ma ka madhan yahay waar miisaankiisu markaa bari i miisaan yacni waxyaalahaas iyadoo marka ay tahayo attaraakun ay meesha taallo inuu markaa uba iishay inuu caqadkii dhaco ayuu marka waxa odhanayaa maya mid ka jaban baan kuu hayaa ama mid la qiimoo ka wanaagsan baan ku hayaa khidbadu iyaduna waxay tahay waa qofkii dumar ee guur lala soo qaaday ama reerkooda la weydiistayba oo la soo doonay ayaa doonitaan kale iyadoo la og yahay laga daba keenayaa laga kor keenayaa laakiin haddii waxa weeye qabuul aanu oo la radiyo hadduu radi dhaco markaysagaa la diido xaalka noocaasoo dhibi kuma sugna haddii waxa weeye uu idmana sida xadiiska ibnu cumar ee soo socdaaba uu sheegaayo yacni waxa weeye markaana wax dhibi kuma sugnaa wax dhibi markaana kuma sugna tarjamadana waa ku soo aragnay inuu ama uudimo ama la radiyo marka haddii waxa weeye rukuun loo iishay in la aqbalaa meesha aynay oolin ahlucilmiga qaarkood waxayn dhibi kuma sugna doonista kale ee markaysaga la keenaya dhibi kuma sugna waxay u deliishadeen xadiiskii ku saabsanaa gabadhii marka waxay tidhi waxaa ii khidbeeyey mucaawiye iyo abuljahmi baa ii khidbeeyey markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi amaa mucaawiyatu fa sucluukun laa maala lah wa ama abuljahmi fa daraabun linnisaa'i laa yadacu casaahu can caatiqih laba nin baa isoo doonay bay tidhi ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam laba nin siday kuu soo doonaan ila mid keliya waa inuu markaysaga markaa meesha ku jiraa maxay yihiin labadan isbarbaryaacaya ma odhan waa ka aamusay taas waxaanu markaa u sheegay laba cillo oo labadaa nin ay u sheegtay ku sugan wuxuu idhi mucaawiye miyaa waa faqiiro xoole male abuljahmi miyaa waa mid dumarka u garaacis badanoo ushiisa degtiisa kama dhigo dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni nin saddexaad ayuu u bandhigay oo markaa uu yidhi kaa guurso yacnii usaame guurso uu ku yidhi marka xadiiska waxay ka deliishadaan culammadu haddii markaysaga aanu qabuul dhicin ama qabuulkii aan loo iilanin ee khidbadan inaan la diidayn khidbadan inaan la diidayn laga dul dulkeenaayo ayay markaa culammadu ay ka qaateen hadduu idan ka qaato ciddani ay u idanto ay markaa tidhaahdo halkaa ii daayo anaa gelayo oo markaysaga ii dhaafo deedna uu idmo u yidhaha waaya gal anaa ka baxaye dhibi kuma sugnaa haddii la radiyana dhibi kuma sugnaa walaa tas'al ilmar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a maa fii inaa'ihaa qofka dumar yaynay weydiisanin walaasheed in la furo si ay weelkeeda u foorariso waxa weelkeeda ku sugan ay uga foorariso sidaa yaynay dalban waxaa loo jeedaa qofkii dumara ayaa ee ninku qabay ayaa waxay odhanaysaa gabadhan kale fur ama midaan u qabin ayaa waxay odhanaysaa ee ku yeeli maayo ilaa aad hiblaayo furto yacni haweeneyda kale aad qabto ilaa aad furto ku yeeli maayo yacni ashyaada noocaasi dhammaan waa soo gelayaan oo inay talaaqeeda dalbataa mid u bannaan ma aha oo gabadhaa iska fur dee inay ku tidhaahdaa mid u bannaan ma aha xataa hadday shardisatana waa shartun leysa fii kitaab illah waa sharti baatila weeye waa sharti kitaabka ilahay aan ku sugnayn waa sharti baatilah kullu shartin laysa fii kitaab illahi fahuwa batil wain kaana mi'ata shart shardi kastaan kitaabka ilaahay ku sugnayn bimacnaa kitaabka ilaahay khilaafsan baatil weeye kulu ku yahay boqol sharti waataa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nahaa rasuulu lahi sala allahu alay slam can italaqii waa talaqi rukbaankii aynu hore usoo aragnay weeye wa an yabtaaca almuhaajiru liacraabiyin iyo inuu marka waxa mid muhaajiri u iibiyo mid acraabiya mid reermiya yani ayay markaa la mid tahay axaadiista hore ayay markaa la macno tahay oo waxaa laga tilmaamayaa inaan markaysa markaa badeecaddii aan u iibin yacni markaa mid benderka joogaa mid reermiya aan u iibin badeecaddii uu keenay inaan u iibin isagu markaa u iibsado culammaduna waxay ku xambaareen waa hadduu markaa si tashiila ah ugu iibinaayo oo qiimihii ku qaali garaynaayo oo marka caynkaa samaynayo oo marka uu leeyahay si tadriijan u iibinaya shay an fa shay an markay caynkaa tahay Eh, ayay markaysa waxa noqonaysaa haddii khiyaamo iyo ashyadaas soo galaanna waxa weeye dee waxay tahay marka midaan iyaduna bannaanayn yani weeye eh, wa an tashtari talaaqa ukhtiha waa soo aragnay eh, hadday shardisanayso iyo hadday sideeda u dalbanayso mid walba waxay noqonaysaa manhigii bay noqonaysa la diiday wa an yastaama arajulu sawmi akhiih waa calaa bayci akhiihi unbay markaa soo gelaysaa akha waxaa loo jeedaa waa walaalkiisa xagga diinta kula walaaloobay muslimkii baa loo jeedaa waxayse culammadu yidhahdeen muslimka kuma gaar ahaa ee gaalkii dimmiga ahaa ee muslimiinta ku hoos noolaa ee ahludimmaha ahaa laftiisa in lagu sameeyo saasi ma bannaana waxay sii weynaato qofka muslimkaa in lagu sameeyo waayo qofkan markaa gaalka ah ee ahludimmaha laftiisa waa la dhowrayaa xuquuqdiisa waa la ilaalinayaa isaga laftiisa waa la ilaalinayaa marka waxaa ka dembi weyn qofka muslimkaa kolley in lagu sameeyo laakiin gaalka laftiisa in lagu sameeyaa mid bannaan ma ah bay yidhaahdeen akhana waa sidii cala alghaalib buu ku soo arooray waa sidii haalibka ku soo arooray in lagu xasrinaayo muraadku maaha wanahaa can ilnajshi iyo watasriyati yacni tasriyada inagu cusub najshi waa tanaajushkii aynu soo aragnay tasriyadu waxa weeye waa neefkii irmaanaa oo la soo gaaxinayo si loo moodo inuu waxa weeye eh, caano badan yahay isagoo candhakarsan baa la keenayaa sayladdii markaasaa dabeedna la odhanayaa shay iga iibsada neefkan iga iibsada marka waxaa la moodayaa inuu caana badan yahay halkii baa lagu lisayaa markaasaa la odhanaya intaasuu dhiiqay yacni waana gaax la soo gaaxiyey weeye marka taasaa la diidaya yacni nooc qararaa ku jira oo dagisoo dadkii lagu dagaayo oo tadliis lagu samaynayo ayaa ku sugan marka taana saas ayaa loo diiday waxa uu yeelanayaa markaasaynu aynu hore usoo sheegnay khiyaar buu yeelanayaa waatii xadiiskii ay ku timi yacni geela iyo ariga ha soo gaaxinina kii haddaba iyadoo la soo gaaxiyey laga iibiyey saddex maalmood buu door leeyihi saddexdaa maalmood ee uu hayo ee uu maalayo hadduu doonana waa daysanayaa marka dambe fa in shaaa raddaha wasaacan min tamrin hadduu doono waa celinayaa saac timirana waa raacinaya saac timirana waa raacinaya oo muqaabil u ah caanihii uu ka maalay haddii la yidhaahdo maxaa saac timira loo odhanayaa yacni markaa nefafka la lisayaa ismacaana la eka waxaa laga yaabaa ziyaado iyo nuqsaan inay gasho ay kala bataan baa suuragal ah marka sababtu maxay tahay waxay yidhahdeen culammadu waa si aan nisaaca loo gooyo oo aan markaa muran iyo khilaaf iyo wax la mida aan u iman ayaa loo xadiday oo la yidhi intaa ha ku daro intaa ha ku daro saas yadaa baa loo yidhi haddii kaloo la yidhaahdo caanihii ha celiyo yacnii ama qiimahoodii ha celiyo waa laysku khilaafi karaa waxaa ka iman karaa yacnii khilaaf iyo dood baa ka iman karta neefkaygu intaasoo kale ma dhiiqin neefkaygu intaa waa ka badnaa caanihiisu iyo wax la mid a iman karta iyo kama badnayna waa ka yaraa markaa si aynay u dhicin ayaa taxdiid la sameeyey xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa kunyosiddeedboqoliyoafaryotoban wa can ibni cumara radia allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laa yabic bacdukum yaanu iibinin qaarkiin calaa bayci bacdin iibka yacni bacdi kale ay iibsanayaan yaanu ka dul keenin oo ku dul iibin yani waxaa loo jeedaa qiimo yacni markaa ka jaban baan kaa siinayaa intii lagaa siinayay in ka yar baan kaa siinaya yaanu odhannin ama mid la midaan markaa kaa ibinayaa ama qiimo la midaan kaa siinayaa mid ka wanaagsan sidaa yaanu odhannin walaa yakhtub yaanu u khidbayn oo guur aanu u bandhigin oo ka doonin calaa khidbati akhiih yacnii khidbada walaalkii yacnii doonista walaalkii doonayo walaalkiisa muslimka ahi uu gabadh doonayo inuu guursado yaanu mid kale doonis kale ka dul keenin aanu odhanin maya isaga ha siinina inantii aniga isiiya aniga ii guuriye ama isaga ha aqbalina aniga i aqbal ilaa an ya'dana lahu inuu u idmo mooyaane wakhtiga la diidayaana waxay noqonaysaa oo markii ay qabuul marka ay helaan markuu qabuul ay hesho khidbadaasi amaba qabuul ay iskaga dhowaato oo loo iisho in la aqbalo xaaladdaasay mamnuuc noqonaysaa laakiin haddii aynay markaa rukuunun ila alqabuul haddaan la helin iilasho aqbalaaddii loo iilanayo haddaan la helin walow marka waxaweeye khidba ahaan haba ugu jirabe yacni xaaraantii noqon mayso muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidkan wuxuu inoo faa'iideynayaa hadduu marka idan jiro walow qabuulba ha haystee oo yidhahdo anaa kaaga baxayo kuu daynaya inay bannaan tahay dhibna aynay ku sugnayn muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa hada lafdu muslim kanna waa lafdigii muslim yacni lafdiga muslim waa kan laakiin bukhaari macnaha ayuu ka waafaqsan yahay xadiidka todoba sideetan dabcadaha qaarkoodna waa sideed wa can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal almu'minu ahu lmu'min rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almu'minu qofka muuminkii akhulmu'mini muuminka kale waa la walaal falaa yaxillu limu'minin uma xalaalaha qof muumina an yabtaca calaa bayci akhiih inuu marka waxawayan iibsado calaa bayci akhiihi iibka walaalkii inuu ku dul iibiyaa mid markaa u bannaan ma aha walaa yakhduba ay walaa an yakhduba iyo inuu u khidbeeyaa toonna uma xalaal ahaa calaa khidbati akhiihi walaalkii khidbadiisa oo doonistii uu guurkaa ka doonay inuu ka dul keeno mid kale ou yidhaahdo maya aniga ii guuriya ama anaa ku guursanaya aniga i aqbal oo isaga markaa ka noqo yacni taasi markaa uma bannaana oo uma xalaal ahaa inuu sidaa yeelaa xataa yadara ilaa uu ka tegaayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey ashyaadan waxaa loo diidayaa waxay tahay ukhuwadii iimaaniga in la ilaalinaayo almu'minu akhulmu'min marka ukhuwat ddiin ayaa jirta walaalnimadii diinka ayaa la ilaalinayaa la dhowrayaa si aynay u dhaawacmin si aynay colaad iyo nacayb iyo cuqdadi aynay isugu gelin laabtoodu niyaddoodu isu samaato ayaa la rabaa sidaas aawadeed wax kasta oo cuqdad isu gelinaya oo nacayb sababaya waa la diidayaa inay isnecbaadaan wax kastoo sababaya waa loo diidayaa in lala yimaado marka hore la leeyahay ka fogaado iska ilaaliya marka waxaa ku sugan min baabi sadi daraa'ic waddada maslada keenaysa marka horeba in la awdayo ila muslimiinta inay isjeclaadaan baa la rabaa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi marka muminiinta inay isjeclaadaan maadaama la rabo wixii jacaylka ka hor imanaya oo nacaybka sababaya oo cuqdad keensanaya oo dhan baa marka hore layska ilaalinaya si aynay marka horeba u dhicinba si ay marka horeba u dhicinba ayaa la doonayaa in marka horeba laga fogaado layska ilaaliyo qof dumaro nin qabo inuu qof yidhaahdo markaysa markaa fur dee mid u bannaan maaha mid u bannaan yacni waxaweye ma aha yacni waayo ta noocaasi markaa ma noqonayso nusxi noqon mayso waxay noqonaysaa ku xumayn lagu xumaynaayo ayay markaysa waxa noqonaysaa haddii marka waxa weeye qofka dee ugu nasteexaynaya uu yahay oo kale yacni qof aan marka waxa weeye dan kale ka lahayn ee qofkan inaan u munaasib ahayn oo kale u arkaaya oo dee waxa weeye gabadhii ay akhlaaq xun tahay oo kale xaalka noocaas ah baabunusxi ay ka tahay cidda ugu nasteexaynaysaana dee dangaladeedii aynay ahayn ama qof dumaroo markaysa markaa dee guur ninka ka rabta iyo wax la mida aynay ahayn ile taasi qariinay noqon kartaa in marka iyadu isku wado aynay kollayba nusxi uga jeedine ciddii kale waa dhici kartaa in wakhtiyada qaarkood ay ku nasteexeeyaan waa suuroobi kartaa oo ay marka waxay yidhaahdaan yacni marka iska fur yacni saas ay yidhaahdaan yacni marka waxaweye qofkii haddaan marka akhlaaqdiisii aynay fiicnayn oo marka waxaweyan ay tahay imra'atun sayi'at alkhuluq yacni saasoo kale ay tahay laakiin waxa weeye cala kulli xaal waa inuu qofku iska ilaaliyaa in marka arrinka noocaasa yani waxa weeyaan arrin aan markaa maslaxad yani qofka aanu u samaynayn inuu ku dhaco waa inuu aad iyo aad isaga jiraa qof dumarina sideedaba waa inayna codsan in dengaladeeda la furo ama qof dumaroo nin kale qabo inay markaa tidhaahdo fur waynayna sidaa markaysa marka aynay odhan qof dumaro geeyaan u ahi marnaba waa inay saas yadaa odhan marnaba waa inay saas odhan tan kale loogu nasteexeeyana waa dhici kartaa qofku dee inuu aqbalo iyo inuu diido mid walba waa suurtoobi kartaa xataa hadduu waalid yahay inuu yeelo markaysaga kuma khasbana sida saxiixa ah yacni hadduu yidhahdo markaysaga markaa fur haweenaydan inuu markaa yeelaa miduu markaysaga markaa laazim ku tahay maaha miday laazim ku tahay yacni waxa weeye sida saxiixa ma aha masaladaasna kolley yani wakhtiyo kale ayaynu kalli ka hadalnay xadiis baa jira sheegaayey qofka dumar ee sayiat sayi'atulkhuluqa ah ninka qaba duca lagama aqbalo yani xadiisaa tilmaamaya jira ya calaa kulli xaal hadduu ku sabro oo sabirka markaysaga uu la yimaado waxaa laga yaabaa tacwiidka la ilahay inuu siiyo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk